بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع حديث كان حلينا قدام بيه حديث أبو أيوب الأنصاري ee uu saxayay dadkii u daliishaday walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ninka khatarta isgeliyey isagoo shahaado doonaya dadkii aayadda nooca u daliishaday xadiidkuu ku saxayey waxaa u daliishaday arrintii aan xalay ka hadlaynay oo ah isqarxinta waxaa u daliishaday xadiidkan oo culimmadu u daliishatay ka mid ah sheikh lalbani caleyh raxmat ullah ruuxii doonaya wuxuu raajicin karaa xashiyada kitaabkiisa saxiixu mawaarid dhamaan xadiidkan markuu ku keenay kitaabu ljihaad baabu ljura kitaabu ljihaad baabu ljura xaashiyadiisa markuu ka hadlayay ayuu wuxuu ku keenay xadiidkan inuu ka mid yahay xadiista loo daliishado mas'alada la yidhaahdo muxuu ahaayey alcamaliyaat alimtixaariya saasku magaca marka dawaabid buu u sameeyey hadalkiisa meesha ugu noqda insha allahu tacaala masaladaasi marka xalan ka soo hadallay e, aada dib ugu noqon mayno laakiin muhimadda waxa weyaan inaan isbaatino un masaladu inay tahay masale ijtihaadiya oo culimadu aragtidoodu ku kala duwantah e, sheekh maxamed ibn ibraahim muftigii hore sacuudiga ayaa masale mushaabihaan ka soo guurinay iyadana waxaa laga heli karaa kitaabka lagu ururiyo fataawidiisa ayay iyadana ku taalla kitaabuuljihaad markuu isaguna ka hadlay ayaa lagu weydiiyey wakadalika waxaa isaguna soo ururiyey hadalka sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah oo sharxu riyaadi saalixiinka uu ku tilmaamayo inay masaladaasi ay tahay isdilid oo qatlu nafsi iyo intixaar inay tahay waa siduu doortay sheekhu ra'yigiisa iyo ra'yiga sheekh albani labadoodaba waxaa ka niqaashaya oo aada uga hadlaya mashhuur xasan salmaan ardaygii sheekh albaani calayhi raxmatullah wuxuu aada uga niqaashay kitaabka kitaabkiisa la yidhaahdo muxuu ahaayey alsalafiyuuna wa qadiyatu filistiin isaguna waa kitaab matbuuca waay aada buu niqaash badan u geliyey labada sheekh aqwaashooda kadibna isagu wuxuu rajaxay haddii dawaabideeda la ilaaliyo inay tahay masale mashruuca saasuu akhiiran isagu rajaxay waana sidii sheekhiisu uu maray sheekh albani macnaha ayib wabilmunaasaba nuquusha uu sheekh albani ka guuriyey naqligan oo saxiixu mawaaridi damaan aan hadda aan ku sheegay muus kuma jiro macnaha waa dhaafi adiga masaladu sidaas waay masaladu marka dadku waa laba daraf iyo wasad masaa'il masaa'isha waxa mid tahay casriga ah oo cusub saan horeyba u sheegay hore uma jirin dadka qaar ka mid ah oo wadaadada qaar mid ah mas'alada waxay ula tacaamulaan oo ula dhaqmaan sida masaa'il ijmaac oo kale wabitaali ciddii ku khilaafsan waxay u arkaan inuu munxarif yahay oo uu yahay muxuu ahaayey ruux manhajkii ka baxay oo mubtadica ah mar waxaa laga yaabaa inayba gaadhsiyaan heer inuu khawaarijiya halkaas dhankaasay u bateen qolyo kalena haddaadan dhihin way bannaan tahay oo aada doorato kula xoog badnaado ra'yiga dhahaya ma bannaana hadduu kula xoog badnaado wabitaali aad tidhaahdo ma bannaana ayaguna waxay ku arkayaan inaad murji'i tahay murji'i baa tahayoo sidaaduba muxuu ahay afkaartii murji'adaad ku ta'asurtay wabitaali waxay kaala dhacayaan iyaguna firaqu daallay ku haleeshiinayaan labada itijaahba waa laba itijaaho khaldan waay mas'aladuna mowqiceedu sidaas ma ah mas'aladu mar hadday min masaa'il ijtihaad ka mid tahay salafka dhaqankiisu waxay ahaan jireen iyo culimmadu in masaa-isha ijtihaadiga ah oo culimmadu ku kala aragti duwan yihiin ruux isagoon hawadiisa raacaynin sidii la xoog badnaad hadduu maro ma dambaabin ma dambaabin sidii la xoog badnaata hadduu taqriiriyo oo maro oo sharxo hawo raacna ayna ka ahayna sidaas uu ku qancay masaladu masaa-isha dabeecadoodu noocaas oo kale tahay layskuma xadgudbo lama tabdiiciyo ruuxa lama tafsiiqiyo lama inxiraaf laguma rido khawaarij lama haleeshiyo murji'a lama haleeshiyo masalada tabeecadeeda qadarkeeda in lagu ekeeyo waa masaa'il ka waaweyn bay salafku isku khilaafeen ridwan allahi calayh wadana maca dalika iyagoo isku khilaafsan oo ku kala aragti duwan bayna haddana istabdiicin jirin isna tafsiiqin jirin marka dabeecadeedu waa inay noqoto mas'alo oo qaadato dabeecadii masaa'isha ijtihaadiga ah. ee aan loo yeelin masaa'isha ijmaaca ah dabeecadoodii oo kale iyo tacaamulkoodii oo kale waa inaan loo yeelin sidaasi ayaa waafaqsan dariiqa saxda ah oo dariiqii aan culimada ka dhaxlay ilaa saxaabada ilaa maanta macna dariiqa saxda sidaas way macna haddii kula xoog badan tahay inaysan bannaanayn ahlan sahlan taqriiri laakiin ha isku dayin ra'yigaaga inaad ka dhigto midka isaga mooye wax kale uusan jir wadaadada qaarkood waxay ku kaliftay inay qariyaan xataa mas'aladu inay khilaafiye tahay oo uu yidhaahdo maya maba jirto masaladu waa ijmaac khilaafna kuma jiro war waa ka sidan qaba oo sheekhay walbaa qaba oo kitaabkani ku taalla oo kani ku taalla maya inuu isindhatiro oo baasha dhanba soo duuduubo waa nooc hawarraacnimo ah cilmigu saa kuma socdo cilmiga yani ma maa laka wamaa calayka waa la darxiyaa ahlu sunna eh ahlu sunna yaquuluuna maa lahum wamaa calayhim sida iyagu wax u arkaanna waa sheegaan sida ka ka soo horjeeda wax u arkaana waa sheegaan kadibna way rajaxaan laakiin ahlul ahwaagu ayagu tooda unbay maraan tooda unbayna wax ka dhigaan wixii kalena waa qariyaan waa sax ma marka masaladu masaa'ilu irjaana ma aha masaa'ilu takfiirna ma masala ijtihaadiye wey muxuu ahaay sidii kula xoog badnaa taqriiri laakiin ha xadgudbino dadka ha ku xadgudbin وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحول حرق وغبي رسول الله صلى الله عليه وسلم dawaabid baan u samaynay masalada markii saa looga hadlayo oo leenahay culimada isku khilaafsan waxaan soo sheegnay waa marka loo isticmaalayo cid ay bannaan tahay dilideedu ay bannaan tahay qeydka waa inaan laga saaray haddii loo isticmaalayaan yidhi cid ayna bannaanayn dilkiisu cid dilkiisu uusan bannaanayn oon la dili karin haddii loo isticmaalo markaasi dee waa xaaraan qacan weliba waxay la dheer tahay xaaraamnimada oo dad dhiigoodu xaaraam yahay baad kullaysay waxay la dheer tahay markaa waxaa laysku waafaqi oo laysla isla ogolaanaya inaad dishay laana dariiq saxa maaha markaas dariiq saxa maaha marka markii loo isticmaalayo qaab aan saxsanayn oo masalan eh, lala gelayo midalan meelo caamahoo dadku isku dhex jiraan lagu loo isticmaalayo muslimiin loo isticmaalayo ee eh, muxuu ahaayey meel aan shareecadu ayna aynan dadkeeda ku talagelin layntooda haddii loo isticmaalo qatcan taasi hadal kama noola culimaduna isku khilaafayaan taa iyada ee markay isku khilaafayaan waa markii loo isticmaalayo meeshii hubka kale shareecadu ogolaatay in loo isticmaalo meeshaasoo kale markii loo isticmaalayo taa way midkay ku wala tagayaan ma intixaar iyo isdilba mise waa usluub bannaan oo jihaadka asaaliibtiisii ka mid وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحده حرق وغبي rasuulullahi sal alay slam rasuulku wuxuu gubay nakhla bani nadiir ree bani nadiir timirtoodii ayuu gubay beerahoodii timirta ahaa wa qataca waana googooyey geedihiina waa jarjaray muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray xadiidku wuxuu kutusayaa laga faa'iidaysa inay bannaan tahay <coughs> marka cadowga lala dagaalamayo oo dagaalka lagu jiro in xoolahooda la fasaadin karo ama gubid ama googoyn haddii maslaxa loo arko waay haddii maslaxa loo arko oo taasina aynan ahayn xoolo fasaadintii shareecadu diiday maaha waa masale kale laakiin waa in maslaxo la bido dantu ay u muuqato oy maslaxa ku jirto ama iyagaa lagugu argagaxgelinayaa ama dano kaloo caskariya ku jirta haddii uun la maslaxo bido markaa waa la gubi karaa geedahooda iyo xoolahoodana waa la gogoyn karaya macnaha waa la fasaadin karaya limaslaxatin yaraaha al-imam way macnaha sidaana waxaa qaba jumhuurta waxaase karahaystay awzaaci iyo layti abu thawr baa karahaysanaya oo yiri iyagu maya ah laakiin xadiiskan waa ku cadiyo nabiga ficilkiisii sal sallallahu alayhi wasallam reeban nadir waa yahudi ay suuratul hashr ka warantay ah suuratul hashr nimankii dagaalkooda ay ka warantay nimankaas waay ayib waxaana sheegtay sidoo kale qur-aanka aayadda lafteedaa sheegtay oo rabbi tabaaraka wa waa ka yidhi maa qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan cala usuuliha fabiidni illah waliyukhziya alfaasiqiin wixii aada goyseen oo geed timira ah maa qaactum min liinatin aw taraktumuuha ama aad ka tagteen oo iyadoo taagan aad dayseen fabiidni illaahi idan ilaahay واي fasax واي allah idiin أقلادي waxaad goyseenna Allah idiin ogolaaday waxaad dayseenna Allah idiin fasaxay waliyukhziya alfaasiqiin waxaana ujeedadu ay tahay in faasiqiinta la duleeyo khizi iyo dulli iyo guul darro in lagu rido oo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo waxoodii oo gubanayo la burburinayo markay arkaan inuu khizi iyo dulli asiibo iyo baqdin sidaasuu qur-aanku tilmaamaya marka way bannaan tahay dhib male lakin waa inay maslaxa ay ku jirto وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا تغلوا الخيامنا غنيمة حولها قالنا لقى قبصة ديان الخيامة محايا لي فإن الغلول فإن الغلول يعني خيانة غنيمة الغصة يعني نار نار وي وعار إيعاب على أصحابي ددكي سكركوضة أيو نار إيعاب كيه في الدنيا الدنيا دحيدا والآخرة آخرة آخرية الدنيا وانا عيب وانا نار روى حوري أحمد أحمد باوري والنسائي كذلك ابن ماجه وصوصاري وصححه وحاسحه ابن حبان ابن عبد الهادي وحوليه في المحرر ضعف ما كنت حديث لكن الشيخ الباني ما حوتشيه في الإرواء هي صحيح هذا اللبض إرواء مجلد كشناد تضباطني أفر سلسلة صحيحة xadiidka raqamkiisa sagaal boqol iyo siddeetan iyo shan turuq iyo shawaahid buu ku xoojinay qisuuna xadiidku leeyahy qisuu leeyahy qisadiisu waxay ahayd cibaadat bnu saamid baa wuxuu yidhi sallaa bina rasuulu llahi sal lay wasalam yowma xunaynin ah, rasuulkaana tujiyey ama sallaa rasulullahi sal lay slam yowma xunaynin maalintii xunayn ayuu nebigu tukaday sal lay wasalam ilaa janbi baciirin min almaqaasim neef geelo oo ka mid a xoolihii haniimada ee la qaybinayay ayuu dhinaciisa ku tukaday nebigu sal alay slam yowma xunayn waa maalintii dee lala dagaalamay qabiilka la dhihi jiray hawaasin oo dagaalkii markuu nebigu maka qabsaday sal alay wasalam oo uu maka la wareegay ayaa waxaa loo sheegay inay hawaasin isu diyaarinayso kadibna markiiba waa ku dhaqaajiyey bacda fatxi maka ayib marka maka waa la jebiyey inta la jabiyey baa caruurtoodii iyo dumarkoodii iyo xoolahoodii la qabsaday oo lala wareegay taasay marka ahayd nebiga marka maalinkaa wuxuu ku tukaday xoolihii lasoo qabsaday neef geeloo ka mida ah dhinaciisu ku tukaday uma tanaawala shay-an min albaciiri ah, neefkii geel ahaa shay ka mida ayuu nebigu laacay sal alay fa faakhada minhu qaradatan yacni wabara markaasuu nebigu wuxuu ka soo qaato neefkii ka soo gooyey dhogor hal dhogor hal dhogortiisa uu soo gooyay fajacala bayna isbicayhi markaasuu labada farood dhexdooda saa u geliyey halkii dhogorta ahaay uu neefka geela ka soo gooyey kadibna wuxuu nabigu sal alayhi wasallam yaa ayuha naas dadow ina haada min ghanaaimikum tani waxay ka mid tahay qaniimooyinkii aad qabsateen addu alkhayta walmikhyata فما fawqa ذلك فما duuna ذلك soo guda oo keena ii soo gudbiya waxaad qabsataan oo dhan liilanka dunta dunta keena irbaddana keena wixii ka weynna keena wixii ka yarna keena maxaa yeele fa ina alguluula caarun calaa ahlihi yowma alqiyaamati wa shanaarun wa naar maxaa yeele khayaalo oo lagu sameeyo xoolaha haniimada ah waa ceeb iyo naar maalinta qiyaamada ceeb iyo naar waa xadiidku marka qisadaa dheer buu leeyahay waana xadiid saxiixa wey xadiidku waa sugan yahay cala aqli taqdiir xasan buu noqonaya markii shawaahidiisa lagu xoojiyo sida uu tilmaamayo sheikh alalbani caleyh raxmat wuxuu faa xadiidka wuxuu faa inaydan bannaanayn khiyaanada muxuu ahaayey xoolaha haniimada intaan la keenin oo imaamka loo keenin ama amiirka ciidanka wato oo ciidanka aan loo qaybinin inaad wax qarsatood isku khaas yeesho taasaa la yidhaahdaa غلولك mana banaana dunuubta waa weyn buu ka mid ma kaana linabiyin an yaqulla soomaahin waman yaqlul ya'ti bima qalla soomaahin yani waxa weeyaan nebi sidiisaba wax haniimo wax kama khayaamo ciddii haniimada wax ka khayaantana maalinta qiyaamada wuxuu keeni doonaa wixii uu khayaamay xadiiska nabigaa sii cadeeyay sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku wuxuu leeyahay xadiidka muslim keyr ku sugan maalinta qiyaamada dadkii haniimada wax ka khayaamay ruux walba shaygii uu khayaamay oo korka ka saaran baa la keeni mid baa neef geela tunka u saaran yahay neef ariyu mid wadaa mid maruu wadaa midba shaygii uu haniimada ka khayaamay baa la keenayaa isagoo korka uu ka saaran yahay soo fadeexa ma caarun ceebta maalinta qiyaamada la sheegaya taas waa ah khalaa'iqda hortoodaa la keenayaa isagoo wixii wada marka taasaa loo ceebeynaya kadibna naar buu ku galaya oo nin baa jiray saxaabada ka mid ahaa oo aad u dagaalamay oo kadibna la dilay markaasay saxaabadii waxay yidhahdeen khayr waa ahlu janna markaasuu nabigu wuxuu sal alay wasalam ahlu jannadaad sheegaysaan maxay wuxuu naartaan ku arkay buui isagoo ku jira mara uu haniimada ka khayaamay darteed baan arkay buui isagoo naarta ugu jira sidaa markuu nabigu uri sal lay wasalam ayaa dadkii nin walba waxoogaa malaha uu qarsaday buu markaa soo saaro la soo orday waa xaajadu waa kullaatay sooma marka waa ijmaac waa itifaaq layskuma khilaafsana in aynan banaanayn huluulku inuu xaaraam yahay min kabaa'ir dunuubna inuu ka mid yahay waa laisla ogolyahay taa iyada ayib hadal kama noola maxaa yeelay haniimadu wixii la qabsado oo gaalada laga qabsado ciidankaa kula leh sooma keligaa malhid waa halisma saas wey macana aklu amwaali innaasi bilbatil wa وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكمي bisalabi salabka wuxuu xukumay lilqaatili ninka wax dilay oo waxaa wariyey abu daawuudda baa wariyey wa asluhu xadiidkan asalkiisuna cinda muslimin muslim agtiisuu ku sugan yahay muslim baa soo saaray asalkiisa qadaa bisalabi salabka waxaa la yidhahdaa waa waxa uu ninka dagaalamaya wato qalabka uu wato ee isaga jidhkiisa saaran yacni waxa weeyaan gaashaankiisa hubkiisa dharkiisa wuxuu wato ayaa salabka la yidhahda salabka ninka dagaalamaya ee cadowga ah nebigu wuxuu u xukumay ninkii dilaa iska leh ninkii dilaa ayaa iskale saasuu nebigu xukumay salawaatu rabbi waslaamu caleyh ayib inuu leeyahay oo ninkii dilay uu mudanayo salabkiisa wuxuu watay oo uu ku hubaysnaa iyo wixii uu dushiisa saarnaa iyo gaashaankii iyo waxaasoo dhan baa salabka la yidhahdaa inuu salabka yeelanayo ninkii ninka dilayey mutlaqan ayaa waxaa qaba alimaamu shaafici axmed iyo keyrkoodba ama amiirku markii hore ha iclaamiyo ama yuusan iclaaminin taa macnaheed waxa weeye culimmada qaar baa waxay leeyihiin salabka waxaad yeelanaysaa amiirka ciidanka wata markuu intuu ogeysiis bixiyo horay uu u yidhaahdo war ninkii nin dilow salabkiisa adaa iska le iclaankaasi hadduu baxo amiirku bixiyo markaa salabkii waa la mudan oo ninkii dila yeelan haddiise iclaamkaa uusan amiirku bixinin salabku haniimaduu gelayaayo ma yeelanay siduu cilmada qaarkood leeyihi marka idnu lamiir iyo iclaanu lamiir baa lagu mudanayaabay qaarkood qabaan laakiin imaamu shaafici iyo axmed iyo keyrkood waxay leeyihiin xukumkani waa xukum nebigu xukumay sal lla alay wasalam amiir inuu idmana uma baahno ninkii wax dilay isagaa salabkiisa iskale waa xugum nebi wabitaali amiirku inuu idmo oo fasaxo uma baahnay leeyihi mutlaqan ma ninkii wax dilaayay isagaa salab kale sidaasay marayaan waana sida daahirka xadiiska mu وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل أبي جهل دلكيس قصدي قصة نحدث قال وحيد آه abu jahl qisadiisu way dheerayde yani waxa weyaan dagaalkii bader odayaashii dagaalka hogaaminayay buu ka mid ah weliba ninkii la kari waayey buu ah. quraysh markay jidka kusoo jireen oo soo socdeen oo safartoodii u badbaaday marar badan baa waxaa lagu tashaday war aan iska noqon haddaan safarteenni inoo soo nabad baxday maxamed hadda dagaalkiisa waxbaahi lagu wadana inaga celiya odaygan la kari waayey abu jahl buu ah maanta ilaa aan badar kusoo ciyaaro buu yihi ha meeshaa ilaa aan saar kusoo ciyaaro ma soconayso waa inaan tago meeshii baa la yimid dagaalkii baa bilowday abu jahl meesha lagu dilay marka qisadii dilitaankiisa marka ku saabsanayd ayaa qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan ibni cawf fabtadaraahu qisadu waxay ahayd cabdiraxmaan wuxuu yidhi anigoo dagaalkii ku jira oo dagaalamaya ayaa nin dhalinyaro abaa ah dhanka dhinaca iga soo fadhiistay buui dhinacan igaga yimid ninka dhallinyaradaa wuxuu yidhi waan quursadayo waxaan isiri buuhi talow kani muxuu kuu tari doonaa kani talow maanta muxuu kugu biiray leanna ninku wuxuu ku dagaalamaa ragga dhinacyaha kaa fadhiya sooma haddaad ogtahay rag halisa inay dhinacyaha kaa fadhiyaan oo markaa dhaawacantaan kaa carari doonin oon dagaal kaaga carari doonin geesi baa tahay sooma cabdiraxmaan marka wuxuu yidhi dhinacaan fiiriye mise waa nin dhallinyaro ah wax yar kadib haddana ku kale waa nin dhallinyaro ah waxay yidhahdeen buui adeerow raggaa dagaalamahay gaaladiio soo jeedo dagaal ku jirta raggaas dagaalamahaya gaalada abujahal kee weye abujahal waa kee wax yar markaan joogayba abujahal ordaya meesha kaasaa ihi kaas abujahal waa ninkaa odayga ah labadii nin intay isa sii daayeen bay marka waxay kala duldhaceen abujahal bay seefahooda kala duldhaceen qisadu marka saasay ku imaanaysaa faftadaraahu halkan ku imaan marka way la degdegeen labadii dhallinyarada ahaa bisayfayhimaa labadoodii seefood bay kula degdegeen xataa qatalaahu ilaa ay dileen asagoo dhaawaco sakaraad ah ba cabdullahi bn mascuud baa soo dul taagay oo uu ciqaabi jiray ayb faftadaraahu way u degdegeen bisayfayhimaa bay ula degdegeen xataa qatalaahu ilaa ay dileen uma kadibna insarafaa way gadoomeen ilaa rasuulillahi bay u gadoomeen sal alay wasalam markiiba markay dhulka dhigeenba orod bay isa sii daayeen nebiga u taga sal alay wasalam fa akhbaraahu markaasay u warrameen waxay yidhahdeen abu jahl maanta dhulkaan dhignay isagoo naf ka jirtaan ku jirtaan ka soo fa faqaala nebigu wuxu uhi sal alay wasalam ayukumaa kiineebaa qatalahu dilay labadiinna kiinee dilay kiibaa gacanta lahaa kiineebaa gacanta lahaa marka waa isku qabteen nin walba wuxuu yidhi anaa dilay markaas nabigu wuxuu sal alayhi wasallam hal masaxtumaa ma masaxdeenoo ma tirtirteen sayfakumaa aw sayfaykuma labadiina seefood ma tirtirteen seefihii dhiigga ma ka masaxdeen mise wali sideedii way dhiigga ku yaala ilaa laba nin baa isaysta soo laba nin baa isaysta nin walba uu ku doodaya anaa dilay Abu Jahl seel uu kala saari qaala waxa yiraahday la maya seefihii maanaa na masaxina wali waa ku yaallaa قال وحوري فنظر نبي وافري قال عبد الرحمن باسكال عبد الرحمن بن عوف وحوري فنظر وافري نبي فيهما لودي سيفود بوفيري فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما mid kastoo labadiina kamidaba qatalahu waa dilay buuri ah, waa isla disheen waay macnaa laana nin walba seeftiisa dhiig waa ku yaalla soo marka labadiina waa isla disheen faqadaa nabigu waa xukumay sal alay wasalam bisalabihi ah, salabkii iyo wixii uu watay abu jahl nebigu wuxuu u xukumay limucaad ibnu camr ibn ljamuux buu u xukumay labada nin mid wuxuu ahaa mucaad ibnu camr ibnu jamuux ninka labaadna wuxuu ahaa mucaad ibnu cafraa labadaba mucaad baa la dhihi jiray mucaad ibnu cafraa iyo mucaad ibnu camr ibnu jamuux marka nabigu sal alay slam labadoodaba wuxuu u qiray inay dileen mid ka miduna u xukumay salabkii iyo wixii abijahl watay muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray ayb xadiidku wuxuu kutusi xadiidkaa horuu la mid yahayoo qaatilka dilay ninka cadowga ah salafkiisa isagaa iskale su-aasha isla isweydiin waxay tahay nebigu qiraalkiisuna inay labadooda dileen buu ahaa salafkiina midkood buu u xukumay say ku timid waay jawaabta waxay culimmadu ka bixinayaan oo leeyihiin salabka waxaa ka loogu xukumay nabarkiisa ayaa wuxuu ahaa nabarkii dilay abujahal ninkan kalena gacan buu ka geystay saas macna ilaa ninka markay laba nabar ku dhacaan labada nabari kala halisan sooma mid buu u dhintay ka kalena nabar gaadhay buu ah midka keenay marka khatarta ee inuu u dhinto keenay waxaa iska lahaa mucaad ibn amr ibn jamuh waa iska lahaa saas daraaddeed buu nabigu salabka ugu xukumay sal alayhi wasallam faa'iido kale xadiidkan inoo faa'iideyno sidaas oo kale hadday dhacdo laba nin ay isugu tagaan ama saddex nin ay isugu tagaan oo ay dilaan oy noqoto yaa salabka loo xukumayaa waxaa la fiirinayaa nin walba nabarkuu lahaa ninka nabarka keenay dilka yani inuu dhinto ama yani la dilo ama uu khatarta a lahaa nabarkaa ciddii lahayd baa qaadanaysa salafka oo loo xukumaya hadday kala cadaan weydo maxaa la samaynaya waa loo qaybinaya taas macna maadaama nabarkii uu ku wada yaallo hadday kala cadaan weydo la kala garan waayo waa la wada siinayaa labadooda ama saddexda inta yihiin baa marka loo qaybinaya saas macna wa an madhul radiyallahu anhu anna nabiyya nabigu sallallahu alayhi wasallam nabigu anna nabiyya nabigu sallallahu alayhi wasallam nasaba wuu oogay oo wuu taagay almanjaniqa manjaniqi ayuu taagay ala ahli taif reer aaif korkooda ayuu ku taagay ah wuu oogay wuu istaajiyay macna akhraja waxa soo saaray abu daawud fi al marasil ku soo saaray wa rijaluhu rajisun thiqatu ووصله وحا حريري العقيلي وحريري بإسناد بكو حريري ضعيف أو ضعيفة عن علي رضي الله عنه حال كورني طيب حديث كني مركو أبو داود صوصاري في المراسيل الذي سوى إرسالك سند كي سوى صحيح لكن الذي سوى مرسل مرسل كنا ومن أنواع الضعيف سان صبرنا طيب ساس طرادت رجاله الثقات هي الضعيف اسم الديدس رجاله الثقات صح لكن الذي سوى مرسل مرسل إرسالك هو نوع انقطاع احتمال الانقطاع طيب مركب ضعيف مركب يهوي معه بل ترمذي بقى soo saaray isagoo makxuul ba intuu meesha ka saaray thawr ibn yazid ka warinaya aan nabi sallallahu alayhi wasallam oo waa mu'dal marka ah makxuul hadii la ridana mu'dal buu noqonayaa sanadka qaar badan baa marka cuqayli baa xadiidka isagoo cali bn abi aalib ka warinaya ابي طالب canhu رضي الله waxaa ku jira sanadkiisa markuu mawsuul yahay oo uu او مخوها cuqayli soo saaray min حديث caliyin sanadkiisa waxaa ku jira Abdullah bnu Khirash ibnu xawshab oo dhaif jiddan ah safarade bi isnad dhaif jiddan in leedahay saasmaana markuu mawsuul yahay sanadkiisu aad buu dhaif yahay طريق kale tuulaya abu waxaan lahaa طريق kale abu daawud uu fil marasil ku soo saaray baa jira oo yahya ibn abi kathir laga warinayo oo uu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam reer taif dil buu intuu hareereeyay oo kordagoo squareka ka qabtay ayuu dul joogay nabigu sallallahu alayhi wasallam awzaaci oo marka ka warinaya asarka wuxuu ku yiri yahya ibn abi kathir abalagaka annahu ramahum bil majaniq ma ku soo gaadhay inuu nabigu majaniq ku ganay markuu yani qabsaday oo markuu isku wareejiyey majaaniiq inuu u isticmaalay maku soo gaadhay su-aashaa markii la weydiiyey yaxya bn abi kaiir wuxuu yidhi wuu inkiray oo wuxuu yidhi wax la garanayo maaha inuu nebigu sal alay waslam reer daaif majaaniiq u istimaalay u isticmaalay wax la garanayo ma aha buu yidhi isaguna waa mursal kaa horena waa mursal xadiidku marka waa daciif inuu nebigu daa'if markuu qabsaday oo hareereeyey manjaniiq u isticmaalay waa daciif oo ma sugna manjaniiqa maxaa la yidhahdaa manjaniiqu waxa weeyaan waa sidii madfac oo kale manjaniiqa yani waxa weeyaan waa bahal madfac oo kale ah oo wuxuu tuuri jiray dhagaxyaal kuuskuusan ayuu tuuraya marka waxaa lagu jebin jiray xusuunta yani dhufaysyada ayaa inta lagu garaaco buu jebin jiray jufaysyada iyo darbiyada iyo sidii madfac oo kale u isticmaali jiray saas weeyaan marka manjaniik baa leeyahay wa madaafiic adigu yaani wax weeyaan waqtigii eh, muxuu ahaa madaafiic adiga bidaa'i ah madfacan baaruuda ama waa madfac xoog wax ku jabinayo dhagax culus ah way macna markaasa manjaniik leeyahay manjaniik marka nabigu taa'if markii intuu hawaazin nabigu sallallahu alayhi wasallam ka adkaaday hawaazin markuu ka adkaaday kadib ayuu daa'if ku duulay taa'if markuu tegay nebigu sal alay wasalam oo uu dagaal ku qaaday yaa reer taa'if waxay sameeyeen waxay galeen xusuuntoodii dhufaysydoodii bay galeen halkaasay marka ka dagaalameen foodaa la geli waayo marka mar alla markii la soo dhowaadaba intaan aaggaba la imaaninba waxay ku garaacayaan muxuu ahaaye leebab iyo eebooyin iyo muxuu ahaayey fallaadho iyo wax foodaba soo geliyaa la waay la waa nin meel sare saaran waay kusoo tooganaya waay markii la geli waayey muddana la la dul fadhiyey dhowr goorna laysku dayey ayuu nebigu wuxuu yuhi sal lla alay slam inaga soo celiya inaga keena saxaabadii waxay yidhahdeen maya ilaa aan gallo kama noqonin warka joogo inaga daaye maya waa gelaynaa haye gala buy waa la galay mise naqbaa la yska saaray wax badan baa laga dheefi waaye maalintii dambe baa nabigu yuri sal lla slam haye haddama noqonaa ina celi bay dheheen ina celi yacni waxa weyaan runtii baa loo tegay mugta nebigu sal lla slam marar fara badan buu siyaasadda isticmaali jiro dadkaagu markay xamaasaysan yihiinoo arrinii ay ku adag yihiin waxoogaa dheriga salkiisa soo taabtaa la yidhahda say usoo qancaan ma maala markuu ka celinayey waa kan soo marnay kitaabu siyaam baan kusoo marnay markuu ka celin waayey muxuu ahaay soonka la xidhiidinayo wir soonkaa xidhiidinay maalin kasta goonideeda u afura maya waa xidhiidinaynaa xidhiidiya buy maalin baa la soomanaa habeenkaa ma afuri kartaan baa maalin dambaa la soomanaa ma afuri kartaan baa le xaajadii khadhaaraati sooma kal munakiri lahum arrintuu ka celinayaa nebigu sal lla sl marka daaif saasay ahayd qaswadeedu saasay duleeka nabigu markii dambe waa kasoo soo noqday sallallahu alayhi wasallam waa kasoo soo noqday laakiin inuu manjaniiq u isticmaalay oo la dhacay xusuuntooda oo xadiidku sheegayo taasaan sugnay ah, saas xisaarka daaif waa sugay laakiin manjaniiqda inuu isticmaalay ma sugna tayib culimadu marka way ka hadlayaan oo masala ilaa waktigaaba laga hadlay ma bannaan tahay in majaaniiqda loo isticmaalo oo madaaficda noocaas oo kale lala dhaco cinda jumhuur ha rabanaas laano gaayati ma fi al waxa ka laasimaya ugu badan waxa weeye caruurtooda iyo dumarkooda inay wax ku noqdaan ila ninkan dagaalamaya waa dagaalamaya soo taana waan soo marnay oo xalay baynu soo marnay habeenkii in la geli karo oo nebigu nabigu yiri iyo caruurtooda sidaa wax ku noqday iyagay ka tirsan yihiin soo marna soo mar marka saas waa sawaariikhda iyo madaafiicda iyo manjaniiqii hore iyo waxaasoo dhan waa waa la isticmaali karaya way macna tayib dagaalka waa loo isticmaali karaya wa an radi allahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga ah yani manjaniiq waxyaalahan qarxa ma jirin macna waxyaalahan qarxa iyo hubkan iyo tatawur wa isawaariiqda iyo madaafiicda ma jirin tayib hubkii hore bidaa'iga haba yaa loo isticmaalay waxa aad looga doodaa culimadu ka doodaa haddii ay muxuu ahay gaaladu ay muslimiinta qaar ka mida intay qabsadaan maxaabiis ahaan u qabsadaan ay gaashaan ka dhigtaan oo hubkii iyaga lagu soo tuurahayo muslimiintu kusoo tuurahayey kusoo tuurayeen hadday maxaabiistii muslimiinta isaga dhigaan caruurtoodii iyo dumarkoodii iyo dad ay qabsadeen iyo bay waxaa hadda la yidhaha duruuc bashariya duruuc bashariya waxay isaga dhigeen gaashaan bayba ka dhigtaan way isaga dhigeen meeshooday kula nool yihiin hubkiina waxay doonayaan inay isaga dhigaan muslimiinta si kale laguma geli karo lama kala saari karo maxaa lagu samaynayaa waay meeshaa muslimiintu ku nool yihiin hubka ma lala dhici karaa madaaficdii iyo sawaariikhdii ma lala dhici karaa ismaya waa laba haddii gaaladaasi meeshaa fadhida ee muslimiinta gaashaanka ka dhigatay haddii aynan cabsi weyn laga qabinoo khatar weyn ayna muslimiinta ku haynin markaa waa laisku khilaafiyo fuqahada qaarna waxay qabaan muslimiintaas dhiiggooda ha la badbaadiyo gaal dhinta iyagaa ka muhiimsane muslimiintaasi meeshooda ku jirtay gaashaanka ka dhigteen yaan dhiiggooda la daadinin waxba yaan lagu tuurin khatar weynoon hadda ka baqaynana ma jirto kama cabsanayno awsaaci iyo imaam shaafici iyo keyrkood baa halkaa maraya ayib qaarna waxay leeyihiin maya xataa fii hadihi alxaala muslimka ku dhintay ee meeshaa ku dhintayna shahiid buu noqon ayagiina waxa weeye dagaalkooda waa la isfaray ha lagu garaaco muslimiintan ayaan loo qastina wixii wax ku noqday wa ku kac halkaana qaar baa maray xaaladda labaadi waxa weeyaan waa in muslimiinta ay gaashaanka ka dhigteen haddii loo daayo faraha laga qaado oo laga noqdo muslimiintii ay khatar ku jiraanoo cabsi la qabaa inaan gaalada lagaba badbaadayn haddii cabsidaasi ay jirto muslimiinta ay gaashaanka ka dhigteen loo dayn maaye iyagoo haystaa lagula dagaalami madaaficdii sawaariikhdana lala dhici muslimiinta hadday sidaa wax ku gaadhaanna waa shuhado diyo ma laga bixin mise laga bixin maayo baa khilaafiye ah laakiin waa shuhado gaalo dagaalkeedna loo dayn maayo bilen waa goorma waa marka laga baqo haddii laga tago sidaa lagu daayo muslimiinta inay khatari soo gaadho xaaladaa dambe marka waa ijmaacoo khilaaf kuma jiro sheekh muslim ibnu taymiya caleyh raxmatullah fii majmuuci alfataawa ayuu kusoo guurinaya min masaa'il ijmac bay ka mid tahay waana masalada caanka kuway ah fuqahadu yaqaanaan masalatu tatarus mas'alatu tatarus baa la yidhahdaa yacni inay gaaladu isu dhigaan ay muslimiinta ka dhigtaan gaashaan ka dhigtaan masaladaasi marka waxa weye tafsiil noocaasay leedahay xaaladan la cabsado iyo xaaladda uusan khawf jirin xaaladda uusan khawf jirin waxaa adilada loo daliishanaya ka mid ah lowlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun lam taclamuuhu soo garamaysaan qisadii nebigu sal lla lay slam muxuu ahaayey xudaybiya aayadihii kusoo degay oo dagaalkaasi inuu dhaco alla wuxuu u baajiyey oo muslimiinta looga soo celiyey dagaalkay ree maka la geli lahaayeen muslimiin mustadcafiin oydaan garanaynin oydaan aqooninba maka ku nool kuwaasi inay wax gaadhaan baana laga baqayaa ka noqda meesha sanadkaas xudaybiya dagaalka waxaa loo baajiyay sababtaas waa laga soo celiyay nabiga sal alay wasallam maka waxaa ku nool dad muslimiin oo mustadcafiin ah oo laga baqayo maanta haddaad magaalada dagaal ku qaadaan mana taqaanaan inay dhib idinka soo gaadho ceeb idinka soo gaadho markaas de ay adlaysaan gaaladii laakiin hadday soo duusho dhulka muslimiinta soo gasho xaaladdu waa ka gedisan haddii meeshooda lagu daayo haddaan laga nabadgelin oo laga baqayo xaaladdu waa ka gedisan midaa ijmaaca uu soo gurinayo waa islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayib mas'alada tataruska bilmunaasaba tataruska masalada leeyahay fuqahadu ka hadleen waxay kamid tahay masaa'isha waayahan aad loogu tawassucay oo loo isticmaalay meelaheedii meelo aan ahayn si aan caadi ahayn baa loogu tawasucay ilaa heer la gaadhsiiyey in muslimiinta meelahay isugu yimaadaan iyo isu imaadkooda iyo dhiigooda iyo la qarxiyo oo loo dilo oo la baadiyo oo calashaani loo daliishado waa masalatu tatarus muslimiintu waa gaashaan gaaladii bay ku dhex jiraan gaashaan bay noqdeen mar hadday tatarus tahayna waa loo bandan laanta waa laynayna si aan caadi ahayn baa marka loogu tawasucay masalatu tatarus waa masala fiqiya waxayna leedahay dawaabideeda leedahay xaaladda hore iyo xaaladeeda labaadna dawaabid bay leedahay ama muslimiinta aan markaasi gacantooda ku jirin oon gaashaan u ahayn ahkaam kale markaa qaadanayso saasi macna wana tan hadda fasaadka faraha badan ka dhashay fasaadka faraha badan ka dhashayo suuqiya la qarxin cid walbaa joogta nin baa loo socdaa boqolaal baa isaga sababtiisa loo qarxin oo loo baabi'ini danka leh intaa dhimanaysa dan lagama leh halkaa nin la raadinayo baa sababtiisa boqolaalkaasi u dhimanaya waxaa lagu leeyahay waa tadarus madaafiic iyo sawaariikh baa la tuurahayaa indhala meelay isaga habsanahayaan axyaa sakaniya meelo la degan yahay waxaa lagu leeyahy waa masalatu tadarus ka bax shaka ah, rakiis buu noqday marka masaladii waxay noqotay mas'alo loo jiito meeshii fuqahadu ay kaga hadleen meelaan ahayn meshaasaa loo jiito waa munaasaba shareecada kuu sheegaysa maxay tahay intaad muslimiinta axyaadoodii meeshay degan yihin intaad soo dhex istaagto oo muxuu ahay hoobiye iyo wax ka tuurto inaad cararto kadibna iyagii sawaariikhda lala dhaco oo dhagta laga saaroo la baabi'iyo maad joogtid adigana ha lagu dileen ya ma naftaada naftooda ka fiican naftaadu naftooda kama fiican haddaad doonayso inaad dagaalanto intaad muslimiinta ka soo dhex baxdo naftaada keenoo meeshaas aad muxuu ahay wax ku ridayso tag oo madfacan indhahala iyo hoobiyahan indhahala tuurine kac tagoo naftaada huroo geli meesha aad doonayso inaad gasho laakiin muslimiinta intaan dhex galaan ku soo hogaaminoo wixii ka tuuriyo iyagii baa la baabinoo anna nafteedaan la cararaya sharci maaha waxaas masalatu tadarusna maaha qaababka loogu tawasucay bay ka mid tahay meelahan majaamicda faraha badan ee la qarxinaya calaashaani hebel baa jooga calashaani gaal baa ku jira ayaa ka mid a ah. hadda waaba ka tagtayba hadda xaaladii masaajiddii bay maraysaa soo maarta masaajiddii amaakintii cibaadadii bay maraysaa allahu aclam ama camal ama mid faham daraa haysato ama mid khariban balaayaa meesha gashay ma laha fikraadka soomaaliga ku cusub waa laakiin dhul badan bay soo xaadatay caalamka dad ka warhaysaan dhul badan bay soo xaadatay suuqyo dhan oo saa loo camiran yahay in baabuur qarxaysa la geliyo oo khalqi walba ku noole oo masaajid la geliyo amaakinta cibaadada la geliyo waa wax hadda annaga nagu cusub laakiin caalamka kugu cusub waana nooc inxiraaf ama cadow ka dambeeyo ama mid fahamkiisu qalloocsan yahay islaamnimo sheeganaya ka dambeeyo laakiin waa inxiraaf weyn waay waxa saas oo kale marka in tatarrus iyo masaa'ishii muxuu ahaay fuqahadu taqriiriyan in lala aadaayay mas'ala sahlan ma طيب وعن انس رضي الله عنه ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم دخل وحو غلي مكه مكه ايوب مكه ايوب غلي دخل مكه مكه ايوب غلي والحال على راسي مدحي سكركيسا او يحيى المغفر كوفيه برادي سو كوفيه برتاي مدحا ku qaba ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka galay falamma nazacahu markuu koofiyad bireedii siibay miqfar waa koofiyad bir ah oo madaxa la gashado oo madaxa ka ilaalisa nabarada falamma nazacahu markuu miqfarkii siibay jaaahu nabiga waxaa u yimid rajul nin baa u yimid faqala markaas wuxuu yiri ibnu khatal ninki ibnu khatal la dhihi jiray mutacalliq nebi alla waa mid ku dhagan way oo haysta bi astari kacbada yani tiirarkeedu haysta ah maya biastaari alkacba kacbada daaheeda ah, astaarku waa marada marada lagu dada wey kacbada kacbada asturkeeda iyo daaheeda iyo maradeedu ku dhagay faqala nabigu xulli sallallahu alayhi wasallam uqtuluhu dila muttafaq alayhi bukhari muslim soo saaray tayib ibn qatal kaas abdullah ibn qatal baladiij waxay leeyihiin eh, uu soo islaamay markuu soo islaamay kadib ayaa nin addoon buu ahaa mise nin kalu ahaa israaciil oo u adeegahayay ayuu intuu ku xanaaqay malaha adeeg buu u dirsado adeeggiibuu siduu rabay u qaban waayay markaasuu intuu dilay iyo cararayoo markaasuu wuxuu u galay maka u galay waa ridoobay diintii buu ka noqday uu ku noqday islaamnimadiina waa ka tegey nin noocaasu ah marka isaga iyo dhowr ruuxoo kale dumar gabyi jiray oo nebiga caayi jiray iyo niman kaleeto iyaguna noocaasoo kale iyo maka markuu galay dad noocaasu nebigu dhiigooda ka dhigay hadur meel alla meeshii lagu arka xataa kacbadan ha aataa la dila buuli ibnu khatalkana marka ka mid ah waxaa laga faa'iidaysanay bay leeyihiin culimmadu oo xadiidkan hadda loo keenay horta miqfarka qaadashadiisu uu kutusi mashruuciyadiisu madaxa inuu wax gadashado ruuxa dagaalamaya laakiin waxaa loo keeno laga faa'iidaysanaya ruuxa dembiilaha ah ee xaddul qatli mutay ah xaddul qatli mutay ama ruux buu soo dilay oo xaddul qisaas baa ku waajibtay ama mehe wuu ridoobo diintiisii buu ka tegayo xaddul qatli baa ku waajibtay hadduu intuu xaramka galo kacbada ku cararo kacbadu ma badbaadinaysa ya maya ma badbaadinaysa waa la soo qaban waa la dili xaramka ma laga saari ma gudihiisa lagu dili laanno xaramku ma badbaadiyo ruux muxditha oo dembi la yimid oo jariimo la soo cararayo xaramka soo magangalay ma magangeliyo xaramka saas macana wahada huwa raajix sida imaam malik iyo shaafici iyo ibnu mudirna uu dooranayo sida iyada way macna طيب وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قتل وحو دلي يوم بدر مالين في بدر ثلاثة صدح بو دلي صبرا حبسي بو دلي صبرا بمعنى يغو حبسا أو لصو قبتي أو قفالا أيو دلي أخرجه وحا صوصار أبو داود ما صوصار في المراسيل بو كسو صاري ورجاله الرقيسون ثقاته مراسيلك وكتاب أبو داود ليه آه. مراسيلك وكتاب أبو داود ليه معنى هل مجلد واحد طيب marka saddex nin baa maalintii badar intuu qabto gaala ah ayaa uu isagoo gacanta ku hayo u xidhan yihiin sabrigu waa xabsiga iyagoo u xidhan oo gacantiisa ay ku jiraan buu laayay nabigu sal ly waslam ayib saddexda nin nadr ibnu xaaris iyo cuqbat bn abi mucayd iyo nin saddexaad bay ahaayeen xadiidkani waa xadiis daciif allaahumma hal nin oo saddexda ka mid ah oo la yidhaahdo cuqbat bni abi mucayd ninkaas ayaa dilkiisu sugan yahay dagaalku markuu dhammaaday kadib maxaabiistii lasoo qabtay buu aha marka xabs isagoo maxbuus oo gacanta lagu hayay baa la dilay halkaa nin bay sugan tahay amaa labada nin ee kale qisadoodu waa daciif maxaanu kala qaadnay saddexdood oo midna nidhi u nidhi waa sugan yahay labana aanu nidhi ma sugnaa laba wax shaahida looma hayo laakiin mid baa waxaa loo hayaa shawaahid u markhaati kacaysa oo sugaysa qisadiisa in la dilay waana cuqbat ibn abi mucayb kaasi wey macana waxaa ku tusaya arrintaa iyadaa abu daawuud wuxuu soo saaray fii sunanihi tobaraaniyana fi lawsat uu ku soo saaray ibraahim ibnu yaziidin anakhaci buu ka warinaya wuxuu yidhi araada daxaak ibnu qaysin an yastacmila masruuqan daxaak ibnu qays ninka la yidhahdo baa wuxuu damcay inuu shaqa inuu shaqo u dirsado masruuq masruuq ibnu ljdac waa ninkii taabiciga kabiirka hawa ninkaasuu damcay inuu marka uu rabo inuu masruuq xil u dhiibo ayaa arrintaa waxaa waxooga caariday cumaarat bnu cuqba cumaarat bnu cuqba bnu mucayd waay cuqbat bnu mucaydka la dilay wiil uu dhalayoo cumaaro la yidhaahdo baa markaa arrintii waxoogaa caariday oo wuxuu yidhi atastacmilu rajulan min baqaaya qatalati cuhmaana ah, daxaagow ma nin dadkii cusmaan dilay raggii ka soo haray ah oo cusmaan dilkiisii ka qayb qaatay baad maanta xil u dhiibaysaa miyaa ood karaamaynaysa arrintaasuu yidhi masruuq baa marka wuxuu yidhi xadaanaa cabdullahi bn mascuud wa kaana fii anfusina mawhuuqa alxadiid cabdullahi mascuud baa noo warramay buu yidhi agtanadana nin aan warkiisa ku kalsoonnahay buu kaa buu yidhi wuxuu noo sheegay buu yidhi ana anabiya sal lay waslam lamaa araada qatla abiika nebigu markuu damcay aabbaha inuu dilo adiga cumaaro ah aabbahaagii cuqbo ahaa markuu nebigu damcay inuu dilo ayaa aabbahaa wuxuu yidhi man lisibya yaa muxammed muxamedow haddaad i disho caruurta yaa yaa yaa looga tegi caruurtan ilmo iyo caruur iyo xaasas iyo dad jilicsan dadkaa maanta yaa yaa yaa hawshooda isu taagay maanta haddaad i disho ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam annaar Ah. dadka yaa iskale Soomaaliya naar baale buu annabigu sal lay slam waana la dilay buu aabaha markaasaa wuxuu yihi masruuq faqad radiitu ma faqad radiitu laka faqad radiitu maa radiya laka rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ah wixii nebigu raalli kaaga noqday baan aniguna raalli ka ahay oo maxay tahay ya oo naar ah ah aabbaha markii la dilahayo uu yidhi carruurta yaa looga tegey oo nebigu sooma dhihin naar baa looga tegey adiguna carruurtii odaygaasoo ka mid ma tiri wixii nebigu raalli kaaga noqday baan aniguna raalli kaaga ahay oo <laughs> naar inaad gasho adigu rag isku dhacay sheekh albani caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay haytami baa ka horreeyey wuxuu leeyahay asarkaasi rijaaluhu hiqaat qalbaanina wuxuu leeyahay xasanun saxiix kadalika طبراني iyo cabdirazaaq baa soo saaray can ibni cabbaas in ninkii عقبة بن abi معيط هو أها عبد إنه أها علي بن عبد علي بن أبي طالب رضي الله عنه والنبي علي بن حلساري علي بن الدلي marka way sugan tahay uqbat ibn mu'ayyid in la dilay beder kadib dadkii rag la soo qabtay buu ahaa nabiga dilay sallallahu alayhi wasallam amarkiisa lagu dilay ama labada nin kale dilkooda iyadu shawaahid looma hayo waa dhaif tayib hadithku wuxuu faa'iideyn ama laba nin ha noqoto ama hal nin ha noqoto maqsuudku waxa waaye oo hadda meesha loo keenay ninka maxbuuskee lasoo qabtay waa la dili karaa shareecada saddexda khiyaar baa loo leeyahay in la dilo in laiska sii daayo oo faraha laga qaado oo la fasaxo in madax furasho laga qaato tas afraadi waxa weeye in la adoonsado fi suurati moxamed omaya فإما منا بعد وإما فداء إن أتكوك الله ضيستان وإسكسي ديسان وادهلي كرتان إن أت مدح فرشك قادتان وادهلي كرتان حديث النبي قال وحي فائديسي إن الدشان وادهلي كرتان إن أت أدون ستان وادهلي كرتان كل ذلك خيارات كاسي وحي أنه قنيان imaamka muslimiinta iyo madaxa muslimiinta u noqonaysaa sidii kolba uu maslaxo u arko ayuu yeelaya midna kuma qasbana saddexdooda muslimiinta maxaa maanta maslaxa ugu jirtaa buu fiirinaya wixii maslaxa ugu jirtuna go-aankeeda qaadanaya saas wey macana وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك فداووا فرطي رجلين لبن أو من المسلمين مسلمين تكملا برجل ننبو كفرطي أو مشرك قال أخرجه وحا صوصاري الترمذي فداوا ملح فرتوا رجلين لبن أو من المسلمين كمدوا صوفرتي birajulin nin buuna ku furtay mushrikin oo gaal akhrajahu tirmidhi wa soo saaray wasaxahu wa sahihiyey wa asluhu hadithkan asalkiisuna inda muslim buu ku sugan yahay kadalika waxa sahihiyey sheekh albani fi al-irwa ala shart muslim buu ku sahihiyey culo faa'iiday hadithkani laba mas'alo waa mid koobaade muxuu ahaayay eh, asaarada ama dadka la qafaashay oo dagaalka lagu qabsaday qaababka loo isticmaali karo waxa kamid ah maxaabiista lagaa haysto inaad daafsato oo aad ku soo furato saas macana sharti ma aha markaa inay isla eg yihiin mushrikiinta hal nin weeye muslimiinta madaxooda lagu furtayna waa laba nin soo ma marka sharti ma aha hal nin baa waxaad ku furan kartaa tiro badan oo muslimiinta wahaakada mashruuciyadeeday ku tusaysaa wa imaa fidaa'an taasi fidaa'antu waa mid fidaantu waxa weeye ama muslim la haystaad ku soo furan ama xoolaad ka qaadan oo madax furashaad ka qaadan labaduba waad heli karta marka taa mashruuciyadeeday ku tusiyo waxaa kaloo inuu xadiidku faa'iideynaya in e, muslimiinta la haysta ee gacanta gaalada ku jirta in laga soo daayo wafikaku lasiir wey masaladaas wafikaku lasiir ruuxa la qafaashee muslimka ah waxa waajibka a ah muslimiinta inay soo fakiyaan hadday awood heli karaanna inay awood isticmaalaan haddayna heli karaan xoolo heli karaan inay kusoo daayaan usluubkii kolba shareecada ogoshahay ay kusoo dayn karaan inay kusoo daayaan baa la doonayaa sidaana waxaa qabaa jawaahiiru ahlilcilmi ayaa qaba in dadna laysku furan karo xoolana lagu furan karayo macna طيب تفضل وعن صخر بن عن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم qaala wuxuu yidhi ina alqowma dadku idaa aslamuu idaa goortii aslamuu ay islaamaan axrazuu way koobeen dimaa'ahum oo way ilaashadeen weeye dimaa'ahum dhiiggood dhiigagooda wa amwaalahum iyo xoolahooda akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda warijaaluhu muwahaquuna waa rag muwahaquuna la tawhiiqiyey ضعف ما كجر سنة حديثك أو وحا كجر إن ليلة هذا عثمان ابن أبي حاتم ابن حبان با ثقات كقشة وحكى الله ما هي حافظكنا وحل ومقبول طبعا عند المتابعة وي من كان حديث الذي ساعة عبد الحق الإشبيلي باكو عليه شيخ الباني غير كود حديث هو ضعيف السند وصلنا طيب سند كيس هو ضعيف أما مسألة أكهل أيوه وهذا سوء إسلامان قالوا inay xoolahoodii iyo dhiiggoodaba ilaaliyeen oy xifdiyeen oy dhowreen oo iyagu ay leeyihiin taas iyada ah culimmadu waxay u kala qaadaan haddii inta aan dagaalka lagu bilaabin ay islaamnimada qaataan oo islaamaan dhulkooda iyo xoolahooda iyo dhiiggooduba xaaraan buu noqonaya taa waa kalaam waaxid sida meelo badan ba dhacday qabaa'il baa soo islaamay wadamaa islaamka soo galay iyagoon dagaal lagu qaaday waxoodii lagama faragelin laakiin haddii inta dagaal lagu bilaabo ay arkaan in laga adkaanayo markaa ay islaamaan wixii markii xoolaha gacantooda ku jira ayadana loo gacan dhaaf maayo maadaama islaameen laakiin wixii gacantooda ka baxay baa laga doodaya wixii gacantooda ka baxay baa laga doodaya ayib sida fiicanna walow khilaafkaha ku jira in loo celiyo waay sidii nabigu sallallahu alayhi wasallam hawaazin uu sameeyey hawaazin markii laga adkaaday oo caruurtii iyo dumarkii iyo xoolihii laga qabsaday oo muddo maqnaayeen nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu buu sugay bal inay soo islaamaan oo soo noqdaan iyo cararkoodii wixii dhalaayay mooye muddo markuu sugayay soo noqon waayeen buu marka qaybiyey hanaaimtii wuu qaybiyey markuu qaybiyey kadib bay soo islaameen iyagoo socday yimaadeen markaasaana waxay yidhaahdeen ha naloo celiyo wixii nalaga qabsado nebigu wuxuu yidhi sal lla lay hadal run baan ugu jeclahay buuri laba isku heli maysaan kala doorta qafaalkii dadkii laydinka qabsaday iyo xoolihii isku heli maysaan labadaa mid doorta kee idiin daran xoolo iyo dad lama simee bal dadkii hanaloo soo celiya dheh markaa weya nebku nebigu sal lla lay wasalam uu la tashanayo marka curafada yani horjoogayaashii qabaaisha yuu marka la tashaday saxaabadiibuu uga shafeecay wuxuu yidhi ha loo soo celiyo rasuulka ilaahay maqasab baa mise maya wax wey waa meeshii baa loo celiyay marka marka xataa haddii inta dagaalka lagaga adkaado ay cararaan oo dib ka soo islaamaan wixii muxuu ahaayey laga qabsaday in loo celiyo waa fiicanta khaasatan wixii muxuu ahay dadeen laga qabsaday waa goorma waa markii ay ciidanka dagaalamay ee qaniimada yeeshay ay raalli ku noqdaan oo la qanciyo laana bimujarad xooluhu ay gacanta galaan oo ciidanka gacantiisa ay galaan markaaba qaniimay noqdeenoo waxaa yeeshay ciidankaa yeeshay sooma ayagii gacantoodii hadduu galay in uun markaasi shafaaco iyo erge iyo raalligelin iyo lagaga soo qaado mooye xoog lagagama soo qaadi karay waxay ka soo reebayaan alimaamu maalik waana sida ibnulqayimna uu rajaxaye haddii dhul ay tahay dhulka markii dagaalku ku bilowday kadibna ay islaameen dhulka taladiisa sideedaba imaamkaa iska leh hadduu doono wuu qaybin hadduu doonana wuu dayni imaamu maalik baa sidaa qaba waxaana rajaxay ibnuqayim wacan jibayl ibni muncibin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi fii asaara badrin beder dadkii lagu qafaashay dhexdooda wuxuu yidhi nebigu sal lay slam fii asaara badrin بدر بدر ضدك لغو قفاشي أرنكودا النبي وحو كيلي صلى الله عليه وسلم لو كان هدو أهالها المطعم بن عدي مطعم بن عدي منك اللي هذا حيا هدو مدنو الأهالها ثم كذبنا كلمني إقلاها اللي لها في هؤلاء النتنا آه wuwan urahaya waxaan soo urahaya waa maxaabiista waxaan soo uraya qashinka hadduu igala hadli lahaa arrinkooda la taraktuhum waan ka tegi lahaa lahu isaga darti baan uga tegi lahaa waa u dayn lahaa روح وري البخاري البخاري وري مطعم بن عدي وجبير بن مطعم آبه وهي وحور دمتي سوى الإسلام كنت قالم كنت لكن وحور الجاهلية دي أضيئها أو ريق ورشيضه من مقع لبوها marka nin nabiga abaal u galay buu ah waayii nabigu dacwada maka ka wado la dhibahayay ayuu gacan ku lahayo abaal u galay baa la leeyahay abaalku u galayna laba macno waa lagu sheegaa qolyaha qaarkood waxay leeyihiin abaalku wuxuu ahaa nebigu sal lla alay wasalam markuu ka soo noqday daa'if oo intuu dacwo u tegay daa'if reer daa'if isu bandhigay dacwadii u bandhigay ay ka qaadan waayeen bal ay soo dhagax tuureen oo isagoo aada u cadhaysan oo murugsan oo ka soo noqday oo maka nebigu ku soo noqday sal lla alay wasalam ayaa waxaa magangeliye siiyey oo difaacay mut'im ibn adi ninka leeyahay mut'im ibn adi oday buu ahaa marka wuxuu yiri qurayshay maxamed anaa ammaan siiyay arwa ninkii isku taabtabu qurayshiina iyo reema kale waxay ahaan jireen carabtu dhamaanteed way lahayde sideedaba nin la dhibayo ama la raadsanayo nin odayoo la yaqaana hadduu hoosta gashado yidhaahdo waa magtay waa magantaydii hadduu yidhaahdo loo gacan dhaafi maayo wax walba haddaad samayso uma gacan dhaafi karto waa magan marka waagaasuu nabiga sal alay wasalam gacantaa ku yeeshay waa la yidhaha waxaa kaloo la yidhahdaa culimada qaarkood kusooku sheegeen saqiifadii waxaan u jeedaa saxiifadii la qori jiray reer bani haashim iyo banulmutalib labada reer ee nabiga sal alay wasalam banu haashimna uu ka dhashay banulmualibna waa ilmaadeeradood quraysh markay isku waafaqday maxamed labadaa reer baa la safane ha la gooyo oo cunaqabatayn ha lagu sameeyo oo ayaan laga guursanin oo yaxbo laga gadin oo muxaasarada lagu sameeyey saxiifad baa la qoray waraaq waraaqda quraysh baa ku saxiixa waraaqda kacbadaa lagu dhejiyey waraaqda waxaa lagu go-doominayaa labadaa reer labadaa qoys labadaa lafood maxaa loogu go'doominayaa calashaani maxamed bay difaacayaan qolana waa reer bani haashim waa reerku ka dhashay ficla way difaaceen odayaasha reer bani mualibna reer bani mualib iyo reer bani haashim mar walba isku mawqif bay ahaayeen labada kale ee ilmaadeerada yihiin muxuu ahaaye way iska xigeen wal waa ilmaadeeryihiin haddana siday bahwadaag u ahaayeen marka saxiifada noocaasee lagu go-doominayey nebiga daraaddiina loogu doominayay labada eh, jilib ama labada lafood ayuu mutcim macaddi wuxuu ka mid ahaa odayaashii ku dadaalay ee u saciyey saxiifadaas sidii meesha looga saari lahaa heshiiskaana loo jabin laha banu haashim iyo balmualibna looga soo saari lahaa xisaarka ay ku jiraan odayaashii ku dadaalaya markii dambena ku guulaystay buu ka mid ahaa mutic ibnu cadiyina waa la yidhahdaa oo abaalkaasuu markaa nabiga ku lahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh miday noqotaba nin uu nebiga sal alay waslam uu jaahiliya gaalba ha ahaadee waxoogaa agtiisa uu u hayo ilaa xaddi maabuu ka mid iyuu ah oo nabigu yuri sal alay wasalam dadkii uu bader ku qabsaday gaalada ah haddii maanta mutic ibnu cadi uu noolaan lahaa oo arintooda igala hadla dhii lahay maxamedow ii daa waan u sii dayn lahaa bu nabi sal lay farxna uga qaadi lahaa yani waxaad garan kartaa nebigu sal lay wasalam yani abaalka siduu u ilaalinayo dad dhan oo maxaabiis oo lasoo qabsaday buu wuxuu leeyahay odaygaasi hadduu igala hadli lahaa waa usii dayn laha odayguna waa gaale ogow laakiin gaal gacankugu leh gaal gacankugu leh hajisaarin islaamku jisaarnimada ma yaqaano ciddii gacankugu gacan bay kugu leedahay waa inaad hayso muxuu ahay eh, eh, nicmada waa inaadan halmaamin nabigu sal lay sl xadiskan marka waxaa loo daliishan maxaabiista la qabsadee muslimiintu qabsadaan bilaash in lagu sii dayn karo soo ma oday odayaasha gaalada ka mid oo la ixtiraamayo ergo ah hadduu yimaado sababtiisa in loogu sii dayn karo faraha looga qaadi karo ayagoo waxna laga qaadanayn lala laynin lana adoonsan in la dhihi karo la tag saas macanaa waa laga faaidaysa sidaa hadduu imaamka muslimiintu doorto oo uu qaato meel muusan ka dhicin waa saxsan waa banaanta laana tasarufkan isagaa iskale ayib si alla siduu maslaxa bido ayuu ma samaynayaa bigayri fidaa ayuu samayn karaya macna ayib soo waxba ka qaadan wa abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala wuxuu asabna waxaanu asiibnay sabaya sabaya ayaan asiibnay dad la soo qafaash yawma awtasin maalinti awtas ah sabaya wa dumar lasoo soo qafaashay waa lahunna dumarkaasoo sabaayadaas ama dumarkaasoo lahunna ayaga uuu sugnaaday aswaajun rag lahaa dumar rag lahaa oo rag qabay oo markii intay gaalada ahaayeen oo gacanta ayna soo gelin guryo lahaayoo la qabay ayaa gacantanada soo galay maalinkaas yowmu awtaas waa yowmu xunayn saas way macanaha awtaasku waa tog meesha ku yaalla magaciisa xunaynkuna waa tog meesha ku yaalla magaciisa ma laba tog bay kala yihiin mise waa isku hal tog waa la isku khilaafsan yahay ah waxa rajaxay bacd inay hal tog oo labada magac bale aw taasna ila xulayna leeyada inay yihiin tayib lahunna azwaajun dumar rag leh fataxarajuu saxaabadii waxoogaa way ciriiri arkeen waxay ciriiri bay dareemeen taharraju wuxuuga dambi bay u arkeen ama ciriiri bay ka arkeen ciriiri bay dareemeen ah ay ciriiri ka dareemeen ciriiri waxay ka dareemeen haweentan gacantay soo gashay waa addoon laakiin nin bay lahaydoo waa la qabay maxaasaysan kartaayoo ma addoonsan kartaa xogaa naftoodu way siin weyda cidhiidhi badan bay dareemeen nooc waxay u arkeen aan bannaanayn faanzala allahu allah wuxuu soo dejiyey tacaala korhay wuxuu soo dejiyey waalmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum alaaya ay akmil ilaaya aayadda dhammaystir akhraja waxaa soo saaray xadiidka muslim muslimaa soo saaray waalmuxsanaatu min annisaa waxay ku cadfan tahay oo ku xidhan tahay aayaddii ka horeysay xurimad calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum dumarkana laydinka xarimay sidii loo weeday waxaa la yidhi waalmuxsanaatuna waa laydinka xarimay almuxsanaat oo min annisaai dumarka ah muxsanaatku marka waa kuwa raggale ah, almuxsanaat waa sabaayaaga saraaibta yani dumarka raggalehe la qabo ayagana waa laydinka xarimo ma guursan kartaan ilaa maa malakat aymaanukum wixii gacantiinu hanato addoonnimo gacantiinna kusoo gala mooye sooma marka haweenayda hadduu nin xora qabo oo ninkeedii dee ala joogto xari ku xidhan yahay dee kuma banaan waxaa laga soo reebay oo la yidhi haddiise rag ay lahaan jireen kadibna ay gacantiinna soo galeen ilaa maa malakat aymaanukum markaa waa idiin bannaan tahay wa sooma arrintii marka ay cidhiidhiga ka dareemeen soo loogama jawaabo way idiin bannaan tahay waxaa laga faa'iidaysanayaa marka muxuu ahaayey dadka lasoo qafaasho waxaa ka mid a muxuu ahaayey jidadka ama qaababka la marin karayo dumarka in la adoonsan karayo wixii adoonsiga iyo ragga intaa macna in la adoonsan karayo yani waa la qaybsanaa sidii xoolo la qaybsado oo kale noqonaya oo arrin jirtay bay ahayd waktigaas iyadaa ah shareecaduna taqriirisay markii la addoonsado kadib oo la qaybsado ninkii qayb ahaan ay ugu soo hagaagtay wuu xaasaysan karaa markaa waa addoontiisii inuu nikaaxsado uma baahna sidii xaas ahaan buu u isticmaali karaa saas maana way banaatay laakiin goorma waa kaan soo marnayo kitaabkii ayn ahaa ciddada markaynu ka soo hadlaynay waa kaan soo marnay intaadan u galmoonin waa in la hubiyo in ay uurkeedu madhan yahay oyna ilmo uurka ku sidin soo ma sharti waaye istibraa waaye waa in istibraa lagu sameeyo la hubiyo in uurku madhan yahay see lagu hubin hal mar waa inay caado hesho hadday hal mar caado hesho bas waay markaas uurkeedu waa madhan yahay waa kuu banaan tahay way macnaha ayib aayadda waxaa daliishaday xadiiskan iyo aayaddan waxaa daliishaday alimaamu shaafici oo u daliishaday haweenta la soo qafaashay mar alla markay gacanta soo gashaba nikaaxii iyada iyo ninkeeda gaalkaa ka dhaxeeyey markaaba waa fasaqmaya مالك با يسوون سيدا قبا في قول أبو حنيفة يسوون مسألة وتفصيلا يا معنى طيب لكن هذين الكتابية أهيم بلا إمام الشافعي شرط لغوق المنكر وإني إسلامته والغو خلافين يوحل ليه أما الكتابية هالنقطة أما يسا النقلني haddiiba la soo qabsado axkaamtii waxay gelaysaa samayaaga ay galaysaa ahkaamtaas oo dhanbay wada qaadanaysaa macnaha ayaa la leeyahay tayib marka madhabka Imam Shafi'i bi ayadu ya qisadu iyo arintu rajaxaysaa waana sida sababta macna hadii lasoo qabsado hadii lasoo qabsado hadii soo islaamaan hadday soo islaamaan oo soo muxuu ahaayay ay ninkeedii intay kasoo tagto diinta soo gasho taa waan ka soo hadal sibaahu wa ay qaateen iyo qaybihii nin walba ku soo hagay waxay noqotay cashara عشر labiyo toban neef oo geela markii la qaybsaday nin walba labiyo toban neef oo geela kusoo shaagay ciidankii waa geel aad u fara badan wanuftilu waxa la siyaado siiyey baciiran baciiran neef neef geelana siyaada loo siiyey muttafaq alayhi bukhari muslim baa soo saaray tayib yani waxa weeyaan ganiimada marka la qaybinayo ciidanku wuxuu soo qabsado shan meelood baa loo kala dhigaya wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lilaahi khumusahu walirasuul shan meelood baa loo kala dhigaya meel ka mid a waa taas aayaddaasi axkaamteeda ay sii caddaysay meesha lagu bixinayo khumus yani shan meelood meel faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil soomaaliya qolyahaasaa iskale khumus nebigaana qaybin jiray gadaashiisana sal ly slam madaxa muslimiinta qaybinaya waa khumus arbacatu akhmaas afarta meelood soo hadhay shan meel marka loo qaybiyo afarta kale ragga dagaalamaya ciidanka abaa ah qaybsanaya taas waxaa marka banaan oo hadda xadiiskani loo dalishanaya markii la qaybsado imaamku xaq wuxuu u leeyahay raggaas qaar ka mid ah inuu ziyaado ugu daro nafligana kaasaa la yidhahda nafal kaasaa la yidhaahdaayo haniimada waxaan ahayn wax kaloo ka siyaadsan in ninka ciidankaa la siiyo oo imaamku u garto saas macna waa siyaada marka labi labi toban neef labi labi toban markay u qaybsadeen ayaa haddana siyaado waxaa loo siiyay neef neef neef neefkani marka xaggee buu ka imaanaya ma qaniimadii intaan la qaybinin buu ka baxayaa mise haniimadii marka la qaybiyo khumuskii la reebay ee nebigu maamulahayay gadaashiisana madaxda muslimiintu maamulayaan amiirku maamulayo ma khumuskaa laga bixinaya mise haniimada asalkeedaa laga bixinayaa ziyaadadan ciidanka qaar ka mida lagu khaas yeelayo labada ra'yiba waa jiraan wuxuu leeyahay khaliihii waxba isagoon ballan qaadin dagaalka ha la galo wixii lasoo qabsado markaa kadib ziyaadada waa bixin karaa culimada kalena waxay leeyihin xataa hadduu ballanqaad sameeyo oo dagaalka intaan la gelin uu ballanqaad sameeyo yidhahdo ninkii sidaas sameeyo siyaaduu leeyahy ama ha same ama dhaho ama yuusan dhihin khiyaar buu u leeyahay markii haniimo lasoo helo inuu nafalka bixiyo sidaasay leeyihiin qaar ka mida macna ayib marka ma haniimada asalkeedaa laga bixin ma khumuskaa laga bixin ma khumusul khumus baa laga bixin masale khilaafiya way macna يعني حديث كله توقع الله يسلم وينوصل صعطاء هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم